alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed baabka shan iyo soddonaad dam اlkhawaarij wuxuu baabkana ku saabsan yahay dhaleecaynta khawaarijta la dhaleeceeyey ayuu u baab yahay xadiiska toddobiyo soddonaad can abi saciidin radia allahu tacaala canhu abi saciidin alkhudri waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama qaala fi shaأnihim in rasuulkii ilaahay salى allahu alayh wasalam qaala uu yihi fii shaأnihim ay fi shaأni اlkhawaarij yacni khawaarijta xaalkooda uu ka yidhi qawm yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum qawmun waa dad yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akrinaaya laa yujaawisu xanaajirahum waxay akrinayaan qur'aanka xaal aanu qur'aanku u dhaafayn yacni dhuunta aanu u dhaafayn yacni dhuumahooda aanu u dhaafayn yacni waxay akrinayaan xagga qalbiga markaa ma jiro oo bimacnaa ikhlaas iyo kama aha yamruquuna min addiini muruqa yamruquuna way ka xoog siibanayaan min addiini diinta muruqa asahmi min alramiya ay muruuqan ka muruuqi sahmi yacni siibad markaa ka yacni la mida ama murkud eh, la mida ah, ayay diinta ka murkudayaan sida markaa leebku uga murkudo ugaadha lagu ganay min aramiya waa faciila bimacnaa mafcuula yacni ugaadha lagu ganay siduu leebku markaa uga murkudo sidaas oo kale ama waranku uga murkudo ayay markaa diinta uga murkudayaan yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawthaan yaqtuluuna waxay laynayaan oo dilayaan ahla alislaami islaamka cidda u ehelkee muslimiinta ah bay dilayaan oo laynayaan wayadacuuna ahla alawthaan waana ka tegayaan oo waa daynayaan yacnii kuwa mushrikiinta ee watanada caabudaya kuwa sanamada caabudaya ee ahlulawthaanka ah bimacnaa ahlul asnaamka ah kuwaas waa daynayaan oo waa mallaynayaan lain ana adraktuhum laaqtulannahum qatla caad wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ilaahay baan ku dhaartay haddaan anigu soo gaadho soo haleelo laaqtulannahum laaye oo laaye oo waa laynayaa qatla caadin sidii caad loo laayey oo kalaan u laynayaa qawmu caad sidii loo laayey sidaasoo kale aan u laynayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam rawahu lbukhaariyu wa muslimun xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey nabigu wuxuu sii sheegay sala allahu alayh wasalam inay soo bixi doonaan daday sifadoodu tahay inay qur-aanka akrinayaan oo qur-aankuna dhuunta aan u dhaafay daahirka iyo muuqaalka marka laga eegana waa cibaado badan yihiin oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi saxaabada isagoo la hadlaya taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim waxaa yasaysaan oo xaqiraysaan oo idinla yaraanaya salaaddiinna markaa salaadooda u eegtaan salaaddiinna iyo salaadooda markaa isbarbar dhigtaan tiinna idinla yaraanaysa soonkiina ay saysaan oo idinla yaraanaya markaad soonkooda u eegtaan yacni waa salaad badan yihiin muuqaalka waana soon badan yihiin qur-aankana weliba aad bay u akrinayaan yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum qur qur'aankay akrinayaan laakiin qur-aanku dhuunta u dhaafi maayo dhuunta uma dhaafayo waxaana kaloo ay ku tilmaaman yihiin in qur'aankii marka aynay fahmayno macaanidii qur'aanku aanay u daadegsanayn oo ay macaani kale marka ku xambaarayaan ahlucilmiga qaarkood markay tilmaamayeen waatay yidhaahdeen walahum nusuusun qasaruu fii fahmiha fawtuu min altaqsiri fi اlcirfaani alcalaamatu bnu اlqayim shaafiyadiisa waa ka odhanaya waxaa u sugnaaday nusuus ay daliishanayaan oo qasaruu fii fahmiha taqsiir iyo ka gaabin ay ku sameeyeen fahamkii nusuustaa la fahmayay sida saxan loo fahmayay fautuu min altaqsiri fi lcirfaani waxaa looga yimi yacni markaa ka gaabinta ay ka gaabiyeen xagga aqoonta bimacnaa ha qiraa'o bataan laakiin waxa weeye waa fiqhi yar yihiin waa fiqhi yar yihi waliba dariiqii saxaabada rasuulkana sala allahu alayh wasalam waa khilaafeen cabdullaahi bnu cabbaas markii loo diray qolada khawaarijta la yidhaahdo oo cali bnu abi aalib wakhtigiisii markay soo baxeen cabdullaahi bnu cabbaas baa u tegey wuxuuna ugu tegey si uu xujada ugu ogo si uu xujada ugu oogo ayuu ayuu ugu tegey qaar badani mabay dhegaysan cabdullahi bnu cabbaas waxay yidhaahdeen ninkani wuxuu ka dhashay qolo dood badan buu ka dhashay oo quraysh ah oo qawman luddan ilaahay ku magacaabay marka mar haddee caynkaa uu ka dhashay ha dhegaysanina bay yidhaahdeen marka in fara badani dhegaha bay ka furaysteen oo waa ka waa ka tageen in badan oo ka midina waxa weeye waa dhegaysatay wuxuu yidhi waxaan idinku imi oo aan idinka imi nebiga sala allahu alayh wasalam in adeerkii iyo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam baan idinka imi waxaan idinku imi waxay leeyihiin inaan idin soo gaadhsiiyo idinkuna waxaa leedihin aan gaadhsiiyo saxaabada rasuulka oo axad ka midi aanu dhexdiina ku sugnayn yacni diintu waa silsilad isdaba joogta dadka soo baxay ee markaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo ilaah iyo rasuulkiisiba taskiyeeyeen yacni sidaa uga irdhoobay oo aan waxba ka qaadanayn oo markaa ka ictizaalo ka dheeraaday oo waxay arkayaan wax khilaafsan markaa ay ula muuqato oo ku soconaya oo aan dhegaysanayno cilmi inay ka qaataan aan diyaar u ahayn dee inay lunsan yihiin waa iska caddahay inay lunsan yihiin waa iska caddahay ahlubidaca dhammaantoodna waxaa looga yimi waxa weye waa asalkaas weyi waa inay ariiqaas yacni ka weecdeen ayaa looga yimi oo laga haleelay dabeed wuxuu ku yidhi maxaa nebiga sala allahu alayh wasalam in adeerkii a ku qoonsateen markaasay waxay yidhahdeen saddex umuurood yani cali bn abi aalib maxaa ku qoonsateen waxay yidhahdeen saddex umuurood maxay kala yihiin buu yidhi waa midda koowaade bay yidhaahdeen xakama arijaala fii kitaab illah rag buu xaakimo ka dhigtay oo yacni markaa uu iyaga xukunkii u dhiibtay bimacnaa halkay ahayd inuu kitaabka xaakim ka dhigo oo isagu wax xukumo ayuu rag markaa xaakimo ka dhigtay waa labadii xakam ee markaa la doortay labadii xakam ay isla garteen markaa mucaawiye iyo cali ee midba markaa xakam geesiisa ka soo saaray tii bay markaa sheegayaan markaasuu wuxuu yidhi oo ilaahay waxa uu yidhi fabacahuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha in yuriida islaaxa yuwafiq illaahu baynahuma ninka iyo xaaskiisu markay isqabtaan waxaa u saartaan laba xakam oo waxaa soo saartaan xakam mid wax xukumaya oo ninka qaraabadiisa ayo mid wax xukumaya oo gabadha qaraabadeed ah iyoma mudan arrinka ku saabsan nin iyo gabadh isqabtay in xakam loo saaro iyo arrinka ummadda waxa ku saabsan in xakam loo saaro ila waataa ilaahay amray in laba xakam loo saare fabacaduu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma wuxuu kaloo ilaahay yidhi markuu ka hadlaayey ugaadha markaa xaramka lagu dilo laa taqtulu الصayda waantum xurum wman qatlahu minkum mutacamida fajazaء mil ma qatla min الnacami yaxkumu bihi dawa cadli minkum hadya baaliga اlkacba yacni ugaadhi yar ama sakaaro ama wax la mida ama bakayle ayaa la yidhi laba xakam oo cadaalad u saaxiiba baa xukumayaa la yidhi ma bakaylahaasaa mudan mise arrinka ummadda ayaa mudan war taasi ma idinka baxday markaasay waxay yidhahdeen haa waa naga baxday maxaa kale ku qoonsateen bu yidhi wuxu uhi waxaanu kale ku qoonsannay qaatala walam yasbi waa dagaalamay sabyina ma samayn oo waxba ma qafaalan oo cid uu addoonsaday ma jirin qaatala walam yasbi bay yidhaahdeen waa dagaalamay sabyina ma samayn oo cid uu qafaashay oo addoonsaday ma jirin ee haddii qitaalkiisu sharci yahay muxuu sabyiga u samayn waaye oo dadku ka gacan sarreeyey uu u qafaalan waayo oo aad u addoonsan waayo dabeedna wuxuu ku yidhi cabdullahi ibnu cabbaas cali bn abi aalib dadkii u la dagaalamay bimacnaa safka kale dadkii ku soo jiray waxaa ka mid ahayd caaisha um اlmuؤminiin waana nebiga zawjadiisii fi اdunya wاlآakhira waana la qabtay markii la qabtayna waxa weeye madiina la qabadsiiyey ka waxa weeye caaisho qafaalanaya oo addoonsanaya oo waxa addoommada laga dumarka addoommada ah waxa milkulyamiin lagaga banaysto ka banaysanayaa waa kee iyadoo hooyadeen ah haddaad tidhaahdaan waa qafaalanaynaa oo waa addoonsanaynaayo waxa dumarka addoommadaa laga banaystaanu ka banaysanaynaa haddaad tidhaahdaan ka fartum waa gaalowdee haddaad tidhahdaan kama bannaysanaynana waxaa qirteen sida markaa cali sameeyey inay sax tahay balka hooyadii ka bannaysanayaa waa kee waxa dumarka addoommadaa laga bannaysto war ma idinka baxday taasi markaasay yidhaahdeen ha waa naga baxday shubhadaasina waa naga baxday maxay kale waxay yidhaahdeen maxaa nafsahu min amiiri اlmu'miniin naftiisii wuxuu ka masaxay amiiru lmu'miniin inuu yahay ayuu ka masaxay marka amiiru lmu'miniin haddaanu ahayna waa amiiru lkaafiriin mu'miniinta kii amiirka iyo madaxda u ahaa haddaanu ahayn waa kii gaalada madaxda u marka masixitaanka naftiisa uu ka masaxay amiirulmu'miniin inuu yahay waxay ka mid tahay waxyaalahan ku haysano waxay u jeedaan yacni heshiiskii iyo sulxigii ayaa mafsadada in la daafaco daraaddeed yacni marka cali bn abi taalib in la qoro keliya oo iyadoo waxa weeye markaa cali iyo yacni markaa mucaawiye ay yihiin yacni markaa ay ku heshiiyeen oo ku tasaaluxeen xakamaynka laba xakam inay saaraan saa ku heshiiyeen sidaas ay ku heshiiyeen marka masaxaadda naftiisa amiirulmu'miniinka uu ka masaxay waxay ka mid tahay waxyaalahaanu ku haysana bu yidhahdeen waxyaalahaanu ku haysana ay ka mid tahay bay yidhahdeen wuxuu ku yidhi cabdullahi bnu cabbaas radia allahu canhu radia allahu canhuma wa ardaahuma nabigu sala allahu alayhi wasalam maalintii sulxu lxudaybiya gaaladii qureysheed waxaa matelaayay nin la yahaa suhayl ibnu camrin markaa suhayl ibnu camri oo gaaladii matelayay quraysheed iyo nebigu sala allahu alayh wasalam heshiis bay galeen sulxulxudaybiya la magac baxay heshiiskii xudaybiya la magac baxay waana sanadii lixaad ee hijiriyada heshiiskaas waxaa lagu heshiiyey nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisa markaa heshiiska xudaybiya nebiga sala allahu alayh wasalam iyo suhayl ibnu camrin waxay galeen heshiis bay markaa galeen waxyaala ay ku heshiiyeenna waxaa ka mid ahayd in sanadka ay noqdaan oo ayna cimraysan nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa nebigii asxaabtiisuna waxay usoo baxeen cimro inay cimraystaan marka cimradii waa loo diiday marka sanadka inayna cimraysanin oo ay sidaa ku laabtaan sanada soo socdana inay cimraystaan oo cimro u yimaadaan saddex maalmoodna maka joogaan dagaalkana in la joojiyo muddo toban sano ah muddo toban sana ah dagaalkana la joojiyo heshiiska noocaas ayaa lagu heshiiyey qoraalkii heshiiskaa la kala qoraayey cali bna- caliy bn abi aalib baa qoraa ka ahaa dabad markaasu wuxuu qoray bismi illaahi araxmaan araxiim sahayl ibnu camrin waa qabsaday wuxuu idhi raxmaan iyo raxiim garan mayna buuli annagu raxmaan iyo raxiim ma naqaan bismika allahuma qor daada nabigu sala allahu alayh wasalam waa u yeelay oo oh, raxmaan iyo raxiimkii waa la masaxay markaasuu cali bn abi aalib wuxuu qoray hada ma saalaxa calayhi muxamadu rasuulu اllah wa suhayl bnu camrin saalaxa iyo qaadaa labada mid walba oo loo soo naqliyey sidani waa siday ku heshiiyeen moxamed oo rasuulkii ilaahay ah iyo suhayl oo ina camriyay siday ku heshiiyeen wey markaasuu yidhi markaa jooji suhayl baa odhanaaya suhaylna markaa gaal buu ahaa waagii dambe waa islaami doonaayo saxaabi buu noqday wuxuu yidhi jooji haddaanu ognahay inaad rasuulkii ilaahay tahay kulamaanu dagaalaneen baydkiisoo kacbada ana kuumaanu diidneen marka waxaad qortaa waa siday ku heshiiyeen moxamed oo ina cabdilaahiya ah iyo suhayl oo ina camriya siday ku heshiiyeen dheh sidaa qor moxamed oo ina cabdilaahiya ah iyo suhayl oo ina camriyi siday ku heshiiyeen sidaa qor buui markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi rasuulka ilaahay baan walow addiideenbe markaasuu nabigu wuxuu ku yihi salى اllahu alayh wasalam cali bn abi aalib masax rasuul llah masax cali baa markaa wuxuu yihi rasuulullah anigu masixi maayo rasuulullah anigu masixi maayo nebigaa yidhi itus halkay ku taallo isagaa masaxay marka wuxuu ku yidhi cabdullahi bnu cabbaas qoladii khawaarijta wa rasuulullaahi in la masaxo marka heshiis la gelaayo iyo in amiiru lmu'miniin la masaxo iyomaa daran labada teebaa sahlan war ma idinka baxday taasina markaasay ahaa waa naga baxday dad badan baa ka soo noqday muctaqadkii iyo caqiidadii khawaarijta oo dib uga soo laabtay dad kumanyaal gaadhaya ayaa dib uga soo laabtaa la yidhi ama laba kun meelaha lagu sheego almuhim asalkii khawaarijtu saasay ku soo baxeen cali ibn abi aalibna way gaalaysiiyeen iyo mucaawiyaba iyo xakamaynkaba way gaalaysiiyeen markii dambena aakhirkii waxaa la dagaalamay cali ibn abi aalib iyo ciidankiisii baa la dagaalamay nabiguna sala allahu alayh wasalam waa booriyey dagaalka lala dagaalamayo waxaanu tilmaamay inuu layn doono sidii caadi loo laayo kale inuu layn doono waxaanu ku sheegay waa sharu qatla taxta adiimi الsama yani saasuu nabigu sala اllahu alayه wasalam ku sheegay sidaas ayuu ku sheegay sifada haddaba ay leeyihiin waa inay muslimiinta markaa laynayaan laba shay bay aada caan ugu ahaayeen waa mida waxay caan ugu ahaayeen atakfiir bigayri xaq gaalaysiin xaq darro ah gaalaysiin xaq darro ah caan bay ku ahaayeen oo wakhtiyada qaarkood waxaan dembi ahaynba dadka ay ku gaalaysiyaan wakhtiyada qaarkoodna ay ku gaalaysiyaan bacdu dunuub shayga labaad ee caanka ku ahaayeen waxay tahay waa laynta ay muslimiinta laynayaan iyagoo markaa qurbo iyo dhowaansho ilaahay kaga raadinaya taasna markaa caan bay ku ahayd taasna caan ayay ku ahaayeen xadiiskuna waa tilmaamay yadacuuna yaqtuluuna ahla alislaami wa yadacuuna ahla alawthaan dad fara badani waxay u qabaan inay khawaarijtu ahaayeen qaar markaa kabaa'irta wax ku gaalaysiya inay ka wada sinaayeen muctaqadkaas laakiin caqiide ay ka sinaayeen ma aha inay kabaa'irtao dhan wax ku gaalaysiyaan waayo qaybo badan bay khawaarijtu u qaybsantay waxyaalahay ku gaalaysiinayaanna aad iyo aad bay ugu kala duwanaayeen badankoodu kabaa'irta way ku gaalaysiin jireen qofka markaa dembi kabiira ah la yimaada qaar ka mida xataa sakhaa'irta wax ku gaalaysiyaana waa jiri jireen kabaa'ir iyo sakhaa'irba bacdi ka midi kabaa'irta ay kala saari jireen oo dembiga kabiiradaa marka lagu israaro ee lagu daa'imo lagu noqnoqdo way ku gaalaysiin jireen sida najadaadka oo kale laakiin marka aan lagu daa'imine mar oo kale la sameeyo xukumay gaalaysiin jireen qaarkood kabaa'irta qofka kuma gaalaysiin jirin sida ibaadiyadoo kale ibaadiyadu waa firqa min firaqi alkhawaarij casriganna waa joogtaa oo meesha cumaan la yidhaahdo yacni marka aad bay marka ugu badan yihiin bale waa madhabta rasmiga ah ee marka waxa weeye xataa yani xagga dawladda muctabarka ka ah madhabka rasmiga ah weyi ee awqaafta iyo wixii diin shaqo ku leba yani markaa looga dambeeyaa waa madhab alibaadiya waana madhab yani markaa ka mida madaahibta khawaarijta mundu lqidam baynay sidaa ahaan jireen waayo ibnu xasmi oo culammadii qarnigii shanaad ah ayaa sheegaya markuu sheego afrikadaas waqooyi in laga helo meelo ka mida markaa ibaadiyada ayuu wuxuu odhanayaa ibnu xazmi walahum muftin fii cummaan waxaynay ku leeyihiin mufti bay cummaan ku leeyihiin muftigii ibnu xazmi sheegay waa joogaan ibnu xazmi muftigii uu sheegay ee ibaadiga ahaa xataa al'aan waa joogaa uma jeedno cayntiisii baa jooga waxaynu ujeednaa mid kaleo mufti lagu magacaabay oo madhabtaa taqriirinaya ayaa jooga axmed alkhaliili la yidhaahdo oo madhabkaas waxa weeye mufti u ah xataa mar baabu isa soo booxbooxo uu yihi marka ibnu baz masaa-ishaynu isku hayno ankaalo munaadaroodo oo munaadaro usoo bandhigay oo sheekh ibnu baz diiday markaasaa qaar markaa koolkooliyeen oo markaysaa markaa ka mid a asxaabtiisa khaliil eh, asxaabtiisa ka mid ah axmed alkhaliili markaasay yidhaahdeen shiikha yaga markuu yihi shiik shiikooda ku yidhi ila munaadarood yacni waa ka baqay bay yidhahdeen meelaha qaar bay ku qoreen hata fawsaan radinaayo ee risa yani markaa ugu jawaabay maqaal dheer almuhim sheekh fawsan wuxuu yidhi diidmada uu markaa ibnu baas diiday waxay ahayd caynulxikma waayo beledka hadday sunnadu daahir tahay yacni markaa ruux markaa mubtadica in lagula munaadaroodaa yacni markaa xikmadii ma aha caamadii iyo dad badan bay marka isagaa balbale ku keenaysaa iyo markaa in yacni markaa eh, ay qasmaan oo dad fara badan baa markaa laga yaabaa inay ku fitnoobaan laakiin masaa-isha la ysku hayo waa la garanayaa hadday xujo hayaan markaysagaa ha qoraan walculamaau lahum bimirsaad yani markaa maqaal markaa dheer ayuu fawzan uu ku radinaya almuhim qoladaa ibaadiyada la yidhahdoo kale kabaa'irta waxba kuma gaalaysiiyaan waxay leeyihiin dunuubta kabaa'irta ruux hadduu la yimaado yani waxa uu ku dhacay yacni kufru nicmu ku dhacay bay yidhahdeen laakiin kufru shirki ma aho miladii kama baxaayo miladii kama baxayo bay yidhahdeen almuhim nimankaas markaa khawaarijta la yidhahdaa asalka caynkaas ee ku saabsan kabaairta in wax lagu gaalaysiiyo kama sina ee qaarkood bacdulkabaa'ir bay wax ku gaalaysiyaan bacdina kabaa'irtao dhan bay wax ku gaalaysiyaan bacdina kabaa'irta kumaba gaalaysiyaan eh, laakiin usuusha kale raaceen usuusha kale ayay markaa raaceen eh, ashyaa badan oo markaa dee muctaqadaadkoodii ka mid a oo ka ay ka mid tahay muslimiintan dhiigooda markaa la bannaysanayo eh, lagu jihaadayo rabbi loogu dhowaanayo waxay ka mid tahay asalay caan ku yihiin weeyi nebiguna sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawthaan dad fara badani waxay moodayaan khawaarijtu inay inqiraaday oo dhammaatay oo casri mar soo baxday oo khalaas laakiin nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam inay khawaarijtu jiri doonaan oo kulamaa kharaja qarnun qutic kulamaa kharaja qarnun qutic nebigu aad buu ugu celceliyey saxaabigu wuxuu uhi waxaa laga yaabay labaatan goor inuu nebigu ku celiyey xataa akhruja fii ciraadihim addajaal ilaa dhexdooda dajaal ka soo baxaayo yacni khawaarijtu sidaasay u jirayaan baa nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam sidaas ayay u jirayaan ayuu markaa tilmaamay marka almuhim waxa weeye khawaarijtu waa jiraan ibaadiyada aynu sheegnayna waa ka mid casriganna waa joogtaa Eh, khawaarij kale oo jirtaana waa jiraan oo khawaarij ulcasri waxyaalo ka mida isaga madaabtii khawaarijta way tacdiiliyeen oo waa ka tageen yacni waxyaalo ka midana waa qabaan waxyaalo ka midana waa qabaan hadda khawaarij ulcasri yacni waxa weeye waxyaalo badan eh, yani umurihi waa kala qaybiyeen xakameynka in la gaalaysiiye iyo cali bn abi aalib in la gaalaysiiye iyo mucaawiye in la gaalaysiiye ashyaada noocaasa ma qabaan lakin takfiirkii bikayri xaqa ahaa ee xaqdarada ahaa iyo ahlulislaamka in lala dagaalamo oo lagu jihaado ta noocaasa waa qabaan wa yadacuuna ahla alawthan ta noocaasa marka waxa weeye hadda yani macruuf marka kuma aha oo waxa weeye inay gaaladana la dagaalamaan muslimiintana la dagaalamaan yani waxa weeye ayay marka waxaway sameeyaan yani waa mid waxa weye macruuf ah marka shardi ma aha marka la odhanaayo waa khawaarij weeye yacni in sifadii sifooyinkii oo dhammaystiran inay ku wada rumoobaan yacni taasi markaa uma shardi aha laakiin haddii waxa weeye sifadaa uu nebigu eh, sala allahu alayh wasalam tilmaamay ay ku sifaysan yihiin oo waxa weeye ahlulislaamka ay la dagaalamayaan oo ula dagaalamayaan bannaysi ay dhiigooda bannaysanayaan oo ay ku jihaadayaan yacni waxay noqonayaan markaysagaa khawaarij bay noqonayaan khawaarij ayay markaysagaa noqonayaan markaa sidaas iyada ah ayaa laga eegaya ficlanna inuu dagaalku xasilaa sharti ma aha laakiin hadduu u qabo in lagu jihaadi karo oo dhiiggoodu bannaan yahoo lala dagaalami karo oo rabbi loogu dhowaanayo dagaalkooda waxa uu noqonayaa in markaa waxa weeye eh, ay ku rumowdo inay khawaarij yihiin sidaas yada ah ayuu marka isagaa noqonaya sidaas ayuu markaa noqonaya marka waxa weeye dadka aan cilmiga marka markaysagaa lahayn inay xamaasadu ka qaalib ka tahay had iyo jeer waxa weeye markaa shubahaadkooda aad bay ugu kadsoomay e, og yihiin oo ay dhici kartaa inay aada iyo aad yacni ay ugu kadsoomaan marka waa in aada iyo aad laysaga jiraa oo khaasatan dadka da'doodu yar tahay oo kale aada looga ilaaliyaa oo shubahaadkooda markaysaga inaynay dhegaysanin oo ka fogaadaan waa inay marka waxaa isku dayaan waayo markaysaga markaa xamaaska xamaasadda iyo jibada iyo jahligu hadday israacaan waxa weeye dhibaata ayay markaa sababayaan waatu marka uu yidhi a'immada qaarkood waa waata laga soo naqliyey yacni sida imaam malik wakayruh yani qawmun eh, yani ibtagawu lcibaada wa taraku lcilm yacni dad baa waxay sameeyeen cibaadadii bay dooneen oo cibaada qaabileen cilmigiina waa ka tageen cilmigiina waa ka tageen siday cibaadadii u qaabilsanaayeen xataa kharajuu biasyaafihim calaa ummati muxamed ilaa seefahoodii ay kula soo baxeen ummaddii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ay seefaha kula soo baxeen yacni jahli iyo cibaada hadday israacdo waxay khatar u tahay in qofkii marka markaysagaa ku fitnoobo oo waxa weeye ku dhaco yacni markaa khatar isagaa uu ku dhaco oo jibadaasi marka ay tallaabiso ayuu markaa halis u yahay walow talabu alcilma lam yadullahum calaa ma facaluu imaam maalik wuxuu yidhi hadday cilmi markaa dooni lahaayeenna waxay sameeyeen cilmigu markaa ma tusiyeen cilmigu ma tusiyeen marka wuxuu tilmaamayaa jahliga iyo cibaadada israacay inay sababayso in baabkaa lagu dhaco in baabkaa in lagu dhaco ay markaa sababayso taas yada ah ayaa waxa weeye markaa laga laga qaataa taas ayaa markaa laga qaataa marka xadiiska wuxuu sheegayaa lain ana adragtuhum laaqtulanahum qatla caad qatliga ama dilkaas yacni waxa weeye aaxaaddu markaysagaa inay disho ama layso markaysagaa ma aha oo miday ay markaysagaa layn karto markaysagaa wa iyaga ma aha oo yani iyada markaa mid uma banaana laakiin ruuxii ay soo doontaan waa iska daafici karaa waa iska daafici karaa laakiin cidda markaa sidan furin kartaa waxa weeye waa jamacatu lmuslimiin ka uu imaamku matalaayo ayuunbaa markaysagaa furin kartaa laakiin aaxaad nnaas miday isagaa ku kici karto ma aha marka waxa weeye taa la fulinayana waxa weeye xujayadan lagu oogin sidii markaa waxa wey cabdullahi ibnu cabbaas ba markaa loogu diray ou xujada ugu oogay in markaysagaa la laayo ma aha in la laayo ma aha weliba cali bnu abi taalib wuxuu yidhi ilaa ay wax sameeyaan yacni waxba kuma samaynayno waxna uma diideyno masaajiddana uma diideyno saas iyadaa buu markaa u yidhi markii dambe waxay dileen yacni markaa nin bay dileen iyo xaaskiisii ayay isagaa dileen ninkiina waa dileen yacni waxa weeye xaaskiisiiyo urlena waa dooxeen oo dee halkii bay ku dileen dabeedna markaasi wuxuu yidhi ruuxii dilay soo saara aan qisaase markaas ayaan kullunaa qatalah dhammaantayo waa wada dillay dhammaantayo waa wada dilay sida waxa weeye marka lagula dagaalamay sidaas yada ah ayay marka ahayd sidaas yada ah ayay ahayd sida markaa lagula dagaalamay sida markaa aasaarta ku soo aroortay oo ku timi marka calaa kulli xaal lain adragtuhum ana la aqtulanahum qatla caad yani uma taallo marka isaga afraadda uma taallo aaxaad nnaas uma taallo culamadu waxay ka hadlaan yani khawaarijtu maadaama gaalaysiin xaqdarraana ay samaynayaan waxyaalo kaloo badanna ay ku kacayaan yacni gaalo ma yihiin mise ma aha gaalo ma yihiin mise ma aha aktarka ahlucilmigu ama jamaahiirteedu waxay ku tageen saxiixna ah inaan lagu gaalnimo xukminayn oo la gaalaysiinayn saasay ku tageen waana sida saxiixa ah waayo saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam oo cali bnu abi aalib iyo asxaabtii kale may gaalaysiinin khawaarijtii may gaalaysiinin khawaarijtii may gaalaysiinina kumay gaalnimo xukmin marka asalkii islaamnimadu inay u sugan tahay ayaa ijmaacii saxaabadu ku sugan yahay buu markaa yidhi ibnu taymiya sida minhaaja sunnati nabowiya markaysagaa ku ku sugan marka calaa kulli xaal ashyaaday ku kaceen fisqi un bay noqonaysaa arrinka ku saabsan banaysadka dadka muslimiinta dhiiggooda ay banaysanayaanna ta'awul bay ku banaysteen ta'awul ayay ku banaysteen wakada takfiirka ay marka waxa weeye casharatu mubashiriinkii cid ka mida xataa gaalaysiiyeen waxay ku sameeyeen markaisagaa ta'awul bay markaisagaa ku sameeyeen sidaas aawadeed saxiixu waxay tahay inaan lagu gaalnimo xukminayn oo aan markaisaga waxa la gaalaysiinayn sidaas iyada ah ayay markaa tahay bacdu ahli cilmi yamruquuna min addiini waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa daacada markaisagaa sulaankaa looga jeedaa daacada suldaankaa looga jeedaa bay yidhahdeen diinka taas iyadaa baa laga tilmaamaya bay dhahen lakin waxaa ishkaal gelinaysa riwaayaadka qaar baa kusoo arooray yamruquuna min alislaam calaa kulli xaal taasna culamada markaa aan yani jamaahiirtii aan ku gaalnimo xukmini waxay marayaan inay waxa weeye diinkii kaamilka ahaa iyo islaamnimadii kaamilka ee waajibka ahayd inay marka isagaa ka baxeen taasi oo ka siibteen intaa laga tilmaamaayo yani markaa diinkii kaamilka ahaabay ka siibteen baa laga tilmaamaya ta looga jeedaa waa taasay marka isagaa yidhaahdeen marka calaa kulli xaal fitanka casriga markaysa markaa jira waxay ku dhisan tahay yaqtuluuna ahla alislaam ayay markaysagaa ku dhisantahy hadday tahay waxyaalaha markaysa markaa caalamiyan yani markaa dhacaya iyo hadday tahay waxyaalaha maxalliyan marka markaysagaa dhacaya dadka muslimiinta ee dhiigooda markaa la banaysanayo oo ama markaysaga xan markaa la qarxinayo ama marka markaysagaa la shirqoolayo ama marka markaysagaa shirqoolka hoose lagu dilayo ama lala dagaalamayo yani marka kullu dalika waxay ku dhisantay caynkaas yani waxa weeye waxaa loo imanayaa meel waxa weeye marka ay isku jiraan gaalo iyo muslimiin ay isku jiraan ama dad ayagu gaalaysiinayaan iyo muslimiin ay isku jiraan amaba qaar xaqiiqatan u gaalo ah iyo qaar muslimiin ay ku jiraan ama suuq iska ah ama waxa weeye markaa diyaarad markaysaga markaa yani yani la wada saaran yahay ama waxa weeye tareen ama bas ama suuq ama cimaarad markaasaa la isku wada qarxinaya markaasaa la isku wada qarxinaya waxaa lagu banaysanayaana waa shubahaad markaysagaa liita weeye oo shubahaat lkhawaarij markaysaga waxaan marka ah shubahaat lkhawaarij weeye waxaa lagu banaysanaya waxyaalaha noocaasi waa wax dalaal ah diinkana wax nusro ay iyo markaa gargaar ay u taraysaa ma jirto yacni waxay u taraysaa ma jirto inay hoos markaysagaa u celiso muslimiinta mooyaane waxay markaa ka anfacayso usii siyaadinaysaa ma jirto kamana dhalanayso kelmadda ilaahay inay korayso waayo waxaa loo jihaada loo dagaalamaa waa litakuna kalimat llahi hiy alculya inay kelmadda ilaahay noqoto tasaraysa ashyaada noocaasana kama dhalanayso markaysaga ashyaadaas oo maqaasidaasi kama dhalanayso marka kalena marka waxa weeye dadkan markaa la laynayo ama la ikhtiyaalayo ama la wada qarxinayo yani waxa weeye aan loo kala aaba yeelaynini waxa weeye waa mid aan sharciga barnaba kaga ool waa mid aan sharciga ka oolin waana mid dalaal iyo inxiraafa marka isaga wey waa mid baadi ah weeye waxaynu ogsoonahay nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu sanadii markaa xudaybiya fatxu maka oo yacni maka in la furto oo buqcada uu ilaahay ugu jecel yahay maki ay tahay siduu markaa nebiguba sheegay sala allahu alayh wasalam oo kacbadii ay ku taallo yacni waxa markaa fadxigaasi u baaqday oo laba sano uu dib u dhacay afraad iyo midrhadh markaa muslimiina inay ku dhex jiraan afraad iyo midrhadh muslimiina inay ku dhex jiraan oo yacni markaa la karaahiyeysanayey inay kuwaa waxgaadhaan walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaءu muؤminaat lam taclamuuhum an taطa'uuhum fatusiibakum minhum macarat bigayri cilmi yacni allah wuxuu inoo sheegay haddii aynay jiri lahayn afraad mu'miniina oo rag iyo dumar bale oo ku dhex jira hadda aad bay weliba u yaraayeen oo mustadcafiina haddaan kuwaasi jiri lahayn oo yacni markaa la karaahiyeystay kuwaasi inay ku dhintaan oo lagu dilo yacni waxa weeye oo garasho waa weliba loo dilo haddii taa in la kahanayaa aynay jirin ilaahay waa u fasixi lahaa dagaalka markaysaga ay la dagaalami lahaayeen sannadii xudaybiya waa u fasixi lahaa allah wuxuu ihi low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaba aliima buu aayadda ilahay kusoo gooyey aakhiru laaya aayadda aakhirkeeda low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaba aliima yacni hadday kala soocmi lahaayeen mu'miniintiiyo gaaladu yacni waxaanu cadaabi lahayn kuwa gaalada ah cadaab baanu cadaabi lahayn oo bimacnaa gacmaha mu'miniintaanu ku cadaabi lahayn oo ku ciqaabi lahayn oo ku layn lahayn yacni waxaa diiday in markaa gacmaha mu'miniinta lagu laayo afraadda iyo midharhka mu'miniinta ah ee mustadcafiinta ee ku dhex jira cadowyadaa ilaahay ku dhex jira ee hijroon kari waaye hadda waa midharh aan badnay kuwa la sheegayaana gaalada ahina waxa weeye waa kuwii markaa yacni nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisaba aadka u dhibaateeyey cadowyadii ilaahay ahaaday waxay ahaayeen gaalo hum aladiina kafaruu wasaduukum can lmasjid alxaraami waa kuwii marka isagaa gaaloobay yani idina diiday masjid eh, masjidulxaraamka idin diiday oo idinka manciyey nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisana makay ka soo saareen weliba waxay aada ugu dadaaleen nebiga inay dilaan nebiga inay dilaan bay aada iyo aada ugu dadaaleen ilaahay baa ka samato saaray oo ka bixiyey yacni nacaybkiiyo cadaawadda ay u qabeen nebigana sala allahu alayh wasalam waxay ahayd cadaawadaan cadaawaday la mid ahayn bay ahayd haddana maca kulli dalik iyadoo asbaabtii lagula dagaalami lahaa ay meesha taallo ayaa haddana waxa weeye yacni ilaahay aanu u fasixin in waxa weeye ay la dagaalamaan sanada xudaybiya waxaana loola dagaalami waayey xurmada dadka mu'miniinta ahee ku dhex jirtaa loola dagaalami waaye taasaa loola dagaalami waayey maantana waxa weeye bilaadkii islaamka iyo bilaadkii gaalada isku si loo qarxinaya oo gaaladii iyo muslimiintii isku si loogu laynayaa gaaladii iyo muslimiintii isku si loogu laynaya oo aan loo aaba yeelayn xataa ruux gaala haddii la doonayo in la dilo in waxa weeye kuman yaal ay u dhintaan markaysa markaa oo lala dilo markaysa aan loo aaba yeelin qaarkood waxay yidhaahdeen markii la yidhi war dadkan markaysa markaa aad wada qarxinaysaan ee muslimiinta ah yacni waxa weeye maxaa u haysaan waxay yidhahdeen yubcatsuuna calaa niyaatihim waxaa lagu soo saarayaa niyooyinkoodaa lagu soo saaraya niyooyinkooda ayaa lagu soo saaraya niyooyinkooda in lagu soo saaraa haba jirtee laakiin adiga maxaa lagu soo saaraya adigoo xaqdarro wax ku dilay yacni soo adna lagu soo saari maayo waman yaqtul mu'mina mutacamida fajaza'uhu jahannamu khaalida fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima cumuumka maxaad kaga bixi ilaa waa caama aayaddu waman yaqtul ku kasta oo dila mantu waxa weeye waa ismu shardi wuxuu ka mid yahay min adawaati alcumuum waman yaqtul mu'mina mutacamida ku kasta oo dila muumin isagoo u badrheerhaaya fajazaؤuhu jahannam khaalidan fiiha abaalmarintiisu waa jahanama waana ku waarayaa jahanama waxaa loo jeedaa khuluudu ahli اkabaa'ir la khuluudu ahli اkufri khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh allahna waa u cadhooday walacanahu waa nacdalay wa acadda lahu cadaaba cadiima wa acadda lahu cadaaba cadiima waa waciid aada iyo aada u weyn weeyaan waa waciid aada iyo aada u weyn hadday bannaanaan lahayd gaaladiiyo muslimiinta in la isla laayo oo biqasdin marka horeba la ysula laaya hadday bannaanaan lahayd yacni ilaahay baa u fasixi lahaa yowmu maalintii xudaybiya u fasixi lahaa allahumana fasixin allahumana fasixin xurmada dadka mu'miniinta daraaddeed ayaa markaysagaa loogu fasixi waayo taasaa loogu fasixi waayo qaar waxay u daliishadeen xadiidka صaxiixeynka ku sugan bukhaari iyo muslim oo nabiga salى اllahu alayh wasalam la weydiinaayo dad markaa mushrikiin oo gaalo ah in la miraayo oo dabeedna ubadkooda marka isagaa lala dilaayo iyo dumarkooda su'ila rasuul lahi salى اllahu عalيyه waslm can ahli اdaari min almushrikiina yubayatuuna fayusaabu min daraarihim wa nisaa'ihim faqaala hm minhm rawahu shaykhan min xadiidi sacb bni jasaama yani nabiga salى اllahu alayh wasalam waxaa la weydiiyey yacni dad mushrikiina ayaa la mirayaa habeen markaasaa ubadkoodii iyo carruurtoodii iyo dumarkoodiina yacni miristaa la mirayo wax yacni ku haleelayaan oo wax ku dhacayaan waxaana la ogsoon yahay dumarka iyo carruurta gaalada ah in la dilo in laynaga reebay marka sida loo weydiinaya waa nahyiga markaysagaa markaa naha can qatli الnisaءi wالsibyaan maadaama nebigu salى اllahu alayه wasalam uu nahiyey ubadka iyo dumarkaba in la laayo gaalada ah in la laayo maadaama uu diiday ayaa waxaa la weydiiyey haddii markaa dad markaa mushrikiina ahludaar mushrikiina la miro oo dabeedna markaa ubadkooda iyo dumarkoodana yacni markaa ay wax ku dhacaan oo waxaleelaan ayaa la su-aalay dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi hum minhum iyagay ka mid yihiin buuhi iyaga ayay ka mid yihiin buuhi yacni dumarka iyo carruurtaas gaalada ahi waa qaar xarbiyiin ah oo xukumkii ahluxarbiga leh xukumkii ahlu xarbiga waa qaar leh oo xarbiyiin ah waayo haddayna xarbiyiin ahayn yani waxa weeye in la qafaasho iyo in la addoonsadaa ma banaanaatin umana jeedno markaynu leenahay waa xarbiyiin iyaga ayaa dagaalamayay waayo culamadu waxay isla ogol yihiin hadday dagaalka baashiraan dumarku iyo carruurtuba hadday dagaalka baashiraan oo markaysagaa dagaalamaan in la laynaayo yacni waxa loo diiday in loo laayaa waa inaynay ehel dagaal u ahayn ama markaysaga aynay dagaalamayn taana waxaa laga qaadanaya ma kanat hadihi lituqaatila xadiiska markaysaga yani imaam axmed wakayruh ayuu soo wariyey inuu nabigu salى اllahu alayه wasalam ra ra'a imra'ata maqtulata fi bacdi maghaazih faqala ma kanat hadihi lituqaatila wuxuu arkay gabadh la dilay buu ghazawaadka qaarkood arkay markaasuu yii tani may ahay mid dagaalamaysay halkaa waxaa laga qaatay cilada loo diiday in la laayaa dumarka iyo caruurta gaalada inay tahay yacni inayna dagaalamayn fuqahada qaarkood sida shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdaan yacni waxaa loo diiday eh, waa in markaa dumarku ay maal u noqonayaan muslimiinta oo ay markaysaga yacni markaa la addoonsanayo sababtaasaa loo diiday ubadkana waxaa loo diiday waa in markaysa markaa ay yacni yihiin dee qaaraan markaysaga iyagu eh, iska marfuucu qalama yacni sidaas yadaa marka isaga inay yihiin saas yadaa inay yihiin aynay ahlu takliifa ah marka aynay ahayn marka almuhim sida saxiixi laakiin waxay tahay waxaa loo diiday inay tahay waa inayna dagaalamayn ama ehel dagaal aynay u ahayn oo inay dagaalamaan aynay yani markaa yani marka aynay dagaalamayn marka taas iyadaabay tahay waxaa loo diiday in marka isagaa la laayo marka hadday asalkaa laakiin ka baxaan oo dagaalamaan oo dagaalka soo galaan xaalka caynkaasa culamadu waa isla ogol marka ubadka iyo dumarkaas gaalada ahi xukmu tabac bay xarbiyiin ku noqonayaan tabac ahaan bay u noqonayaan xarbiyiin markaysagaa u noqonayaan oo haddii waxa weeye dumarka eh, raggii qabay iyo carruurta markaysagaa ciddii dhashayba ay xarbiyiin noqoto iyaguna calaa sabiili tabac bay u noqonayaan xarbiyiin u noqonayaan saas iyadaa u noqonayaan marka kuwa caynkaas ah ee la nahiyey marka in la laayo aawadeed baa nebiga loo weydiinayay sala allahu alayh wasalam fayusaabu min daraarihim wa nisaa'ihim markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi hum minhum iyagay ka mid yihiin waxaa loo jeedaa xukunkooday tabac ahaan markay markaysagaa u raacayaanoo haddii markay isagaa iyadaan loo qasdiyin yani marka ay la dhintaan oo lala laayo yani dembi laguma qabaa loo jeeda laakin biqasdin marka isagaa looma laynayo biqasdin looma laynayo marka eh, xadiiskaas oo kale qaar waxay u daliishadeen in waxa weeye eh, dadka marka muslimiinta ah ama dumarka muslimiinta ah ama ubadka muslimiinta ah in iyagana lala layn karo markaysa waxa gaalo haddii marka ay isku dhex jiraan oo la odhanaayo hum minhum yani fahamka noocaasi waa faham qaldan aan sax ahayn waayo waxay tahay ciddii muslimiinta ahayd oo gaalo looga qiyaas qaadanaayo wey muslimiintii oo gaalo looga qiyaas qaadanayo la odhanayo sida waxa weeye dumarka gaalada ah iyo ubadka gaalada ah yacni calaa sabiili tabaac markii laga sooci kari waayey yagaan yaga loo qasdinin wixii markaysagaa gaalada lagu ridayay markay ku dhacaan sida madfuc oo kalea lagu riday dabeedna markaasay ku dhaceen tan noocaasoo kale ah mar hadday gaalo ahaayeen yagana aan gaar loogu qasdinin ubadka iyo dumarkaas inaan waxa weeye dembi lagu qabin ba xadiidku sheegayay markaas ayaguna waxay leeyihiin dadkii waxa weeye muslimiinta ahaa iyo shacabkii muslimiinta ahaa ayay waxay leeyihiin haddii markaysa markaa yani iyagana la laayo hum minhum oo iyagana dembi laguma qabo yani waa fahm qaldan oo an sax ahayn xadiiskuna aanu ku tusin waayo xadiisku wuxuu sheegayaa dad gaalo ah kanna wuxuu sheegayaa markaysa markaa mas'aladanna waxay ku saabsan tahay dad muslimiin ah xurmada dadka muslimiintiina waxa weeye waa mid aada iyo aada u weyn yani nebigu waatuu yihi sala allahu alay waslam lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli mu'min adduunyadoo baaba'do abaa ilaahay agtiisa waxay ka ka sahlan tahay qof muumina in la dilo oo bimacnaa xaq darre lagu dilo qof muumina in la dilo xaq darre lagu dilo yacni ilaahay agtiisa waa yani waxaa ka sahlan adduunyadu inay baaba'do adduunyadu inay baaba'do marka taasi waxay ku tusinaysaa cidamka iyo weynida arrinkaasi leeyahay iyo jariimadaasi markaa weynida ay leedahay ayay markaysagaa ku tusinaysa baabka lix iyo soddonaad almacaasi tanqusu alimaana waraddu cala almurji'a macaasidu tanqusu aliimaana waxay nuqsaaminaysaa wax u dhimaysaa iimaanka ayuu baabkani ku saabsan yahay waraddu cala almurji'a iyo radinta murji'ada markaysaga la radinaayo murji'adu iyaduna waa firqo lunsan waxayna muqaabil u tahay khawaarijta khawaarijtay ka soo horjeedaa oo khawaarijtu waciidka wixii ku saabsanaa bay ku talax tageen iyo goodiyada iyo gaalaysiinta murji waa cagsigeedo wacdiga iyo ballanqaadka waxa ku saabsan ayay markaa iyaguna ku talax tageen qolo waliba nusuusta kaley ka indhalaabatay qolyaha khawaarijtu nusuusta wacdiga ku saabsan iyo jannada lagu ballan qaadayo ashyaadaas waa ka indhalaabteen oo aada marka umay eegin taama dhugan qolyaha murji'aduna nusuudka nusuusta waciidka sheegaysa iyaguna waa ka indhallaabteen oo markaysagaa xoon aada uma dhugan oo waxay markaa saareenuun araggoodii in nusuusta markaa wacdiga iyo ballanqaadka iyo jannada lagu ballan qaadayo iyo sawaabka lagu ballan qaadayo nusuusta sheegaysa un inay arkaan laakiin nusuusta marka isagaa sheegaysa yacani waxa weeye ama gaalaysiinta ama sheegaysa waxa weeye waciidada naarta lagu goodiyaayo taas yadaa ma eegaan murji-ana waxay tahay waa firqo marka isagaa saas yadaa weeye marka waxayna caan ku yihiin inay acmaasha iimaanka ka saaraan inay acmaasha iimaanka ka saaraan oo yidhaahdaan qofkii isagaan camalba samayn ayuu yahay muumin kamil liimaana ayuu yahay muumin kamil liimaana xadiiska sideed iyo soddonaad can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abi hurayra wuxuu ka soo wariyey bukhaariyo muslim ilaahay raalliha ah ka noqdee qaala inuu yihi qaala nabiyu salى اllahu alayh wasalama nabigu wuxuu yihi laa yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min laa yazni ma sinaysto azani ka sinaysanayaa xiina yazni marka uu sinaysanayo wahuwa huwa mu'minun isagoo muumina ma sinaysto ee isagoo faasiquu sinaystaa baa loo jeedaa walaa yashrabu ma cabo alkhamra khamriga ma cabo xiina yashrabu markuu cabaayo wa huwa mu'minun isagoo muumina ma cabo walaa yasriqu ma xadayo xiina yasriqu marka uu xadaayo ka wa xadayaa wa huwa mu'minun isagoo muumina xadi maayo isagoo faasiqu yacni xadaya walaa yantahibu ma boobaayo oo ma dhufsanayo nahbatan wax la dhufsaday yani nahbatan dhufsasho ma ma dhufsanaayo nahbatan haddii loo dabdiyo waxay noqonaysaa waxa la dhufsaday oo ismafcuul bay markaa la macno noqonaysa nahbatan haddii la yidhaahdana masder bay noqonaysa oo waa masderu mara yani walaa yantahibu ma dhufsanaayo oo ma boobaayo nahbatan dhufsasho mar ah ama boobitaan mar ah nahbadaasoo yarfacu annaasu ilayhi fiiha absaarahum ay dadku sare u qaadayaan ilayhi xaggiisa ay sare ugu qaadayaan fiiha nahbada gudaheeda absaarahum indhahooda ay sare ugu qaadayaan oo sare u jaleecayaan xiina yantahibuhaa marka uu dhufsanayo wa huwa mu'minun isagoo muumina ma dhufsado yacni nahaabka waxaa la yidhaahdaa ruuxa intuu wax dhufsado oo sidaa u dhufsado la carara marka tuuggii waa ka duwan yahay tuuggu hoos buu isagu wax u dhabiyaayoo u siibaa kan kale iyadoo la arkayo intuu dhufsado ayuu cagihiisa ku baxsadaa ka kaasi isagu waa nahaabka weeyi waa kaa intihaabka samaynaya marka almuhim yarfacu nnaasu ilayhi fii absaarahum dadka dee waxaa caada ah marka ruux wax dhufsado oo wax la cararo inay eegayaan marka saasaa loo yihi yarfacu الnaasu ilayhi fiiha absaarahum rawahu الbukhaariyu وmuslimu xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ahlu الsuna waljamaca waxay qabaan iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad ama qowl iyo camal inuu yahay marka waxa weeye xagga qalbiga iyo xagga camalka jawaarixda iyo xagga odhaahda mid waliba iimaanka waa soo guda gelaysa sida ahlu الsuna waljamaca qabaan waatuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaha qawlu la ilaha ila اllah waadnaha imaadaة اlأdaa can الطariiq wاlxayaaءu shucbaة min aliiman xadiiska صaxiixaynka waatuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaa ugu sarraysa odhaahda la yidhaahdo laa ilaha ila allah waxaana ugu hooseysa waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaaya waalxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida yacni saasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi marka odhaahda shahaataynka lagu dhawaaqayo ama waxyaalaha khayraadkee kale la odhanaayo haddii qur'aan la akriyo tahay hadday tasbiix tahay hadday takbiir tahay hadday taxmiid tahay alxamdu lilah subxaana allah laa xawla walaa quwata ila billah macruufka iyo wanaagga la amrayo odhah lagu amraayo xumaanta la reebaayo odhah lagu reebaayo qur'aanka la akrinaayo kullu dalika waxay noqonayaan yani ashyaada iyo kayrkeedba oo daacaadka ka mid oo lagu dhawaaqo waxay noqonayaan yacni markaa iimaankay ka mid yihiin waana orhaahdii yani iimaanka iimaanka ayay ka mid yihiin acmaasha saalixa la samaynaayo hadday tahay salaada iyo zakada la bixinaayo yacni marka xajka tawaafka kacbada lagu tawaafayo sacyi bayna asafa waalmarwa sacyiga safa iyo marwa dhexdooda markaysa markaa la roorayo ama la soconayo waxyaalaha kale wanaagga ahe khayraadka ahe yacni ruux u soconayo ama ficil ahaan u samaynayo waxay ka mid yihiin iimaanka iimaankay ka mid yihin ictiqaadka qalbiga laga ictiqaadinayo shahaadateynka iyo khayraadka niyada la niyeynaayo iyo aqoonsiga markaysaga la aqoonsanayo waxyaalaha markaysaga waxa wanaagsan oo la ictiqaadinayo inta lala aqoonsado oo la yaqiininayo ikhlaaska iyo niyada lala imanayo waxay ka mid yihiin iimaanka waana camal qalbi marka wax kastoo wanaaga oo la sameeyaa ama qalbi ha laga sameeyo ama afka laga yidhaahdo ama xubnaha laga sameeye jawaarixda waxay ka mid yihiin iimaankay ka mid yihiin iimaanka ayay ka mid yihiin inama almu'minuuna aladina ida dukira allah wajilat qulubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun yani mu'miniinta waxaa laynoogu sheegay inay yihiin kuwa markaa ilaahay la xuso qalbiyadoodu markaa ay cabsoonayso marka aayaadka ilaahay lagu akriyana iimaan u kordhaayo allahoo qurhana tala saarmaya allahoo qura tala saarmaya salaada oogaya zakada bixinaya shan camal baa lagu sheegay shan camal ayaa lagu sheegay camalka koowaawad camalka koowaad waa wajhan lquluub waa qalbiyadu inay cabsoodaan oo baqaan oo allah ka baqaan camalka labaad waa ziyaadat liimaan qur'aan akriska ama dhegaysiga qur-aanka dhegaysan in iimaan ugu kordhaayo oo yaqiin iyo iimaan u kordhayso camalka shanaad waa tawakul tawakulku waa camal qalbi cabsida qalbigu cabsoonayana waa camal qalbi aladiina yuqiimuuna الصalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun waa kuwa salaada oogaya waxa allah ku arsaaqay wax ka midana baxsanaya ula'ika hum lmu'minuuna xaqa kuwaasi waa kuwa mu'miniinta iimaankoodu dhabka yahay zakadii inay bixiyaan oo salaaddii oogaan waa camal jawaarixda iyo ka dhacaaya waliba khaasatan zakada bixinta la bixinaya waa camal xubnaha ka dhacaya oo zakadii waa dhiibaya salaadii inuu ogaanaa saddexda noocba isagu waa soo gelaysa waayo salaadii waxay koobsanaysaa wixii qalbiga ka dhacayay wixii afka laga odhanayay wixii jawaarixda laga samaynayay intaa mid walba waa koobsanaysa intaa mid walba waa koobsanaysa marka shantaa umurada ay la yimaadaan maxaa la yidhi ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa kuwaasi waa kuwa mu'miniinta iimaankoodu dhabta yahay iimaan dhaba ah allah ku sheegay iimaan dhab ah ayaa allah ku sheegay taxsiilka ay umuuraha xasiliyeene la wada yimaadeen baynay iimaankaa dhabtaa ku heleen taasay ku heleen firaqa murji'adu waxay culamadu ku khulaaseeyaan saddex nooc asal ahaan abulxasan alashcari waxa uu sheegay labiyo toban qaybood inay murjicadu uqaybsantaho kitaabkiisa maqaalaat lislaamiyiin waاkhtilaafu lmusaliin ayuu ku sheegay shaikhu lislaam ibnu taymiyana waa ka naqliyey oo fi kitaab aliimaan ayuu kaga naqliyey waliba waxa uu sheegayaa ictiqaadka khawaarijta laftiisa inuu qabo ayuu abulxasan ashcari halkaa ku sheeganaya oo firqada koowaad markuu jahmi ibnu safwan iyo cidda raacday sheegay firqada labaad abulxusein asaalixi wuxuu odhanayaa masaaisha axkaamtii asmaada bimacnaa masaa'il اdiin waxyaalaha ku saabsan sida abulxusein asaalixi baan ka arkaa bu yihi aan raacaya abulxusein asaalixina waa firqada labaad ee markaysaga murji'ada uu sheegay ee weliba jahamiyada ku dhow waa min gulaati lmurji'a murji'ada kuwooda talaxtay buu ka mid yahay haddana ku kaasuu tilmaamay xagga asmaada iyo axkaamta inuu ra'yigiisa dooranayo haddana isla kitaabka laftiisay ku taallaa madhabka ahlulxadiidka inuu dooranayo waa tanaaqud isku kitaab qura ayaa labadaba ku wada yaalin laakiin akarka asxaabtiisu oo ashaaciro badankoodu waxay mareen ra'yigaas abulxusein asaalixi ee uu markaysagaa shiiku yacni qowl akhwaashiisa ka mida ku doortay oo waxay qabaan iimaanku inuu yahay tasdiiqu lqalbi keliya in lagu dhawaaqo lagu tiraabo ama la ashhaato iyo in xubnaha laga camal falaa midnaba inayn iimaanka ka mid ahayn aksaru lashaacira saasay mareen una nusreeyeen yani ashcari madhab ahli sunna khabiir kuma ahayn sidaas aawadeed yani wuxuu kulmiyey ashyaa kala duwan ama waa tanaaquday almuhim waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya sheegay waxaa lagu khulaasayn karaa saddex qolo isugu noqonayaan murji'adu qolo iimaanka ku koobtay waxa qalbiga ku sugan keliya oo yidhi odhaahda iyo camalku toonna kama mid aha waa qolo iyagu tafaasiil bay si kale leeyihin ma macrifo qalbi keliyaba ma tasdiiqu lqalbi keliya ma acmaal kalea raacaysa madaahib bay usii qaybsami qolo labaad oo iyagu yidhi iimaanku wuxuu ku kooban yahay waa qawlu lisaani faqad in carabka lagaga dhawaaqo keliya maana sida karaamiyadiiyo ku tageen inuu qofku qalbiga ka ictiqaadiya xataa iimaanka kama mid ah bay yidhahdeen waa bail bail wey maxaa madaahibtaa loo sheegayaa loona tilmaamaya ra'yigooda inuu qaldan yahay waxaa loo sheegayaa waa taxdiir laga digaayo oo inaan lagu kadsoomin la rabo waayo ruuxu aalibku haddii aanu marka masaa-isha noocaasa cidda cidda qabta aanu ogeyn kitaabay ku qoran tahay intuu arkaa dhici karta inu iska raaco marka nasiixadii waxaa ka mid a in la sheego ra'yiga qaldan qaladnimadiisana la caddeeyo allah wuxuu qur-aanka inoogu sheegay kufaartiiyo gaaladu hadallada yidhaahdeen markaasuu radiyey oo caddeeyey inaan sax ahayn laqad kafara aladiina qaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaluu ina allaha haaliu halaaa yani waxaa laynoo sheegay maqaalaadkoodii ay ku dhawaaqeen iyagoo la caddaynaayo inay kufri iyo gaalnimo tahay waxaa siaa loogu sheegayaa xukunkeedaa la caddaynayaa dadkana waa looga digayaa marka in la yidhaahdo yacni firaqa markaa lumay maxaa muctaqadaadkooda loo sheeg sheegayaa ma dadka sida saxda un loo sheego qaar ba waxay qaacido ka dhigeen ushqulu nnaasa bilfikrati asaxiixa cala alfikrati albaatila dadka waxaad ku mashquulisaa fikradda saxda ah ta baatilkaa ka mashquuli oo waxaad ku mashquulisaa sida saxda ah yacni waxaasaa bidcaa waxbaha ha odhan waxaad tidhahdaa sunnadu waa sidaas oo sida sunnadaa u sheeg waxaasaa shirkiyo waxbaha odhan waxaad tidhahdaa tawxiidku waa caynkaas oo deedna sida tawxiidkaa u sheeg waxan baa dembiyo waxbaha odhan waxaad tidhaahdaa sida daacada iyo khayrku waa caynkaas yani dadka qaarkood baa isagaa dacwadooda saas oo kale asal noocaasa sheegay oo tilmaamay in sidaas ay tahay in la yidhaahdo fikradda saxda in lagu mashquuliyo fikradda baatilka markaysaga inaan waxba la sheeg sheegin lakiin warkaasi waa mid qalada ah. waayo nabiy llahi moxamed sala allahu aleyh wasalam yani waxa baatilka baatilnimadiisa waa caddayn jiray nabigu sala allahu aleyh wasalam waa sheegi jiray waxa markaa khaladka inay khalad tahay baa sheegi jiray waa ka digi jiray haddii ruuxa aan loo sheegin waxa markaa khaldanees ah, aan saxda ahayn oo looga digin aanu garanaynin waxaa dhici kartaa inuu ku dhaco isagaan garanayn bale marka waxa weeye shaygii wanaagsanaa ruuxu ma garan karo haddaanu xumaanta garan yucrafu shayu bididdi shayga lidkiisaa lagu gartaa ruuxaan shirki aqoonin tawxiidna ma yaqaanin ruuxaan bidco aqoonin sunnana ma yaqaanin ruuxaan macaasida aqoonin taacana ma yaqaani yani shayga waxaa lagu aqoonsadaa waxa kullidiga ah yucrafu shayu bididdi shayga lidkiisaa lagu gartaa saas aawadeed qur-aanka marka shay laga warramo waxa ku lidigaana waa laga warramaa marka janno laga warramo naarna waa laga warramaa marka mu'miniin laga warramo gaalana waa laga warramaa marka khaaliqa laga warramo makhluuqana waa laga warramaa marka xalaal laga warramo xaaraanna waa laga warramaa marka macruuf laga warramo munkarna waa laga warramaa allah wuxuu yidhi alam tara ilىa rabika kayfa madda الظila walow shaءa lajacalahu saakina uma jacalna الshamsa calayhi daliila aayadda lafteeda waxaa laga daliishadaa shayga waxa kulli digaa in lagu garto alam tara ilىa rabbika kayfa madda الظil walow shaءa lajacalahu saakina uma jacalna الshamsa calayhi ay calى الظili daliila allah wuxuu inoo sheegay qoraxda in laga yeelay mid harka ku tusinaysa yani lawla shamsu baa laga fahmaya lawla shamsu lam yucraf idillo qoraxe haddaynay jirin inaan har la garteen harkii waxaa lagu garanayaa qoraxda nabigu salى اllahu alayh wasalam ashyaa badan wuxuu sheegay inay tahay shirki waxa u yihi akhwafu ma akhaafu calaykum ashirku اlasgar dabeedna waa fasiray waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay oo idinku baqasho badanahay shirku اlasgar markaasuu ku fasiray inuu riyaaga ama istuska yahay wuxuu kaloo nabigu yihi salى اllahu alayه wasalam ajcaltanii lilahi niddan ayuu ninku yidhi mar kale wuxu uhi bi'sa khatiibu lqawmi anta waa munkarkii oo munkarnimadiisa la caddaynaayo ushغl الnaasa bاlfikrati الصaxiixa can اlfikrati اlbaطilana waa in munkarkii aan munkar la odhan waana la ysku laray macruufka in la amro iyo munkarka in la gayiro munkarka la reebo munkarkii haddaan la sheegin inuu munkar yahay see loo reebi sidee shirkigii loo reebayaa haddaan la sheegin munkarnimadiisa ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar lama odhan macruufka intay amraan bay aamusaan ee shayga munkarkaana waa nahiyaan oo waa reebaan marka bidaca la caddaynayo waa nusxi addiinu nasiixa waa bayaan sharciga la caddaynaayo oo aan la qarinayn waa nahyi munkarka la nahiyaayo waatuu xudayfat bnu lyaman yidhi xadiiska waa soo maray kana annaasu yas'aluuna rasul lahi salى allahu alay waslam can alkhayr wa kuntu as'alhu can الshari makhaafata an yudrikanii nebigu xudayfe sharkii waa uga warramay waa u sheegay waa soo aragnay xadiiska waxyaalo badan oo fitan oo soo bixi doonuu nabigu sii sheegay muxuu sii sheegayaa waa si uga digo waa uga digo xadiiskii hadda aynu soo maraynay markuu nabigu sheegay inay soo bixi doonaan m may soo bixin markaas waxaa soo bixi doona buu yidhi qwm تxqiruuna صlاaتkm mعa صlاatihim وصiyaamakum mعa صiyaamihim yqra'uuna الqur'ana la yujaawizu xanaajirahum yqtuluuna أhل الإسlam وyadacuuna أhل الأwthan ushغl الnaas bاlfikraةi الصaxixa halkay kaga dhacaysa axaadiistaas dadka waxa weeye waxa qaladka ah waa in qaladnimadiisa loo sheegaa waxa saxdaana waa in lagu waaniyaa saxnimadooda loo sheegaa almuhim firqa murji'ada ee lunsan waxaa ka mid a qolo qabtaa inuu iimaanku yahay odhaah keliya marka ku kasto ashahaataa waxay yidhahan waa muumin waana kamil liimaan waana bail waxay ka hor imanaysaa aayaadka qur'aanka ilahay wuxuu yihi wa min annaasi man yaqulu aamana biاllahi wa bilyawmi اlaakhir wama hum bimu'miniin dadka waxaa ka mid a qaar odhanaya ilaahay baanu rumaynay iyo maalinta dambe qiyaamada ayaanu rumayna mu'miniinna maaha ilaahay yidhi alkaraamiyana waxay leeyihiin maya waa muumin bay leeyihin marba hadduu ashahaatay walow yaanu ictiqaadsanaanba waa muumin bay yidhahdeen dee hadalka ilaahay baa runa waman asdaqu min allahi qiila marka qawlkaasi waa kaas wey qolo kaloo murji'ada ka midi ah waxay yidhaahdeen iimaanku waa laba shay waa in qalbiga laga rumeeyo afkana laga qiro acmaasha wanaagsanna iimaanka kama mid aha markaa qolo qalbigay ku koobtay iimaankii qolona odhaahday ku koobtay qolona odhaahda iyo qalbigoo keliya saddexdaa qole isugu ururayaan murji'adu waa halaaatu anwaac oo saddex nooc markii aad ahlu sunna waljamaca ay qabaan iimaanku wuxuu yahay waa qowl iyo camal iyo ictiqaad marka acmaasha saalixiina iimaankay ka mid tahay iimaankuna asal iyo shucab buu leeyahay maraatibna waa u saaxiib yahay minhu aslun wa minhu furuuc asal iyo furuuc buu leeyahay iimaanku marka xadiidku wuxuu sheegayaa ruuxa khamriga cabaya ama zinaysanaya ama waxadaya ama waxboobaya la cararaya xaaladda ay ficilladaas samaynayaan mu'miniin ma aha maxay noqonayaan markaa faasiqiin bay noqonayan waa muslim faasiqa haddaanu xalaashanin muslim faasiqa weeye waxaa kaloo la odhan karaa bay yidhahdeen culamadu waa mu'minu naaqis liimaan iimaankiisu waa naaqus fasikna waa la odhan karaa selafka qaar waxay ka cabiri jireen mu'minun biiimaanihi fasiqun bikabiiratihi mumin wuxuu ku yahay iimaankiisa waxaanu faasiq ku yahay kabiiradiisa dembiga weyne uu la yimi ayuu faasiq ku yahay waxaanu muumin ku yahay iimaanka uu la yimi iqraarka iyo ictiqaadka marka macaasidu calaa kulli xaal iimaanka waa nuqsaamisaa iimaanka waa nuqsaamisaa wadalika adcafu liimaan waa ka xadiidka kusoo arooray waynu soo maray waata uu nabigu sheegay iimaanku inuu yahay leeyahay dhowr iyo toddobaatan qaybood inuu leeyahay dee qaybaha qofku markuu la wada yimaadana iimaankiisu waa dhamaystirmay marka wax ka dhinmaana aanu la wada imanna inta ka dhiman baa iimaankiisi ka dhiman inta ka dhiman baa iimaankiisii ka dhiman marka xadiidkan uma daliilahaa in ruux hadduu zinaysto ama khamri cabbo mar haddii iimaankii laga nafiyey inuu gaal yahay uma daliilaha waayo inaanu gaal ahayn oo ku gaaloobayn ficiladan daat ahaantooda dee adiladaa kuu sheegaysa hadduu gaaloobi lahaa waxaa la odhan lahaa markaysaga gaalnimo u dilaa lamana odhan ee xuduud bay leeyihiin ashyaada qaarkood ashyaada qaarkoodna tacziir baa ka timaada zinadu xad bay leedahay azaniyatu wazani fajlidu kula waxidi minhuma miata jalda khamrigu xad buu leeyahay tuugadu xad bay leedahay wahaakada ta kale axaadiista waxaa ku soo aroortay ruuxu markuu sinaysanayo iimaanka salaa looga qaadaa dabeedna markaasu wuxuu u noqdaa ka sidii wax dallaalnimo hadhaynayo o kale markaasaa markuu ka faaruqo xumaantaas ka baxo ayaa waxa weeye iimaankii lagu soo ceshaa xadiiskaas abu daawuudku soo wariyey culamada qaar taxsiiniyeen laftiisa culamada qaar waa ka daliishadeen inaanu gaal ahayn si uga daliishanayaanna waxay tahay iimaankii totally inaanu ka wada bixin xadiidku waa sheegayaa waayo iimaankii mutacalliq buu ku yahay waa kan hadhaynaya iimaankii buu harhsanayaa mar hadduu iimaankii harhsanayo xadiisku sheegay inuu hadhaynaayo dee inuu iimaankii ku tacalluqo oo weli markaysaga wax ka anfacayo o isagii hadhaynayo ku tusinaya waxaanuu sheegayaa markuu ka ficilka ka baxo in lagu soo celinayo in lagu soo celinayo saasuu sheegay marka iimaanka la nafyinayo waxaa loo jeedaa iimaankii waajibkaha bimacnaa kamaalkii waajibkaha baa loo jeedaa iimaankii ilaaqnaa ama waajibka ahaa baa laga nafinayaa lakiin qadar iimaan oo asluliimaana lagama nafinaayo waana dhacdaa luqada carbeed shay asalkiisu joogo oo kamaalkiisu maqan yahay in la nafiyo waqtiyada qaar ba waxaa la yhaha laysa bishay waxba maaha waxaa looga jeeda wax naaficaanu ahayn wax waa yahay ama hada laysa biinsaan kaasi bini aadam maaha haggaanu bini aadam ka ahayn waa bini aadam waad aragtay inu bini aadam yahay macnaha noocaasa waxa weeye alimaam abu cubayd ayaa kitaabkiisa alimaan la yidhaahdo ayuu ku sharxayaa si fiican baanu marka isaga ugu caddaynaya si fiican ayuu marka ugu caddaynaya calaa kulli xaal mawduuca imaamku waa badan yahay madhab lmurji-a waa madhab qaldan waxayna liddi ku tahay madhab alkhawaarij ayay liddi ku tahay waxay ku talax tageen nusuusta wacdiga iyo ballanqaadka iyo sawaabka iyo jannada sheegaysa taasun bay aada u milicsadeen nusuustii waciidka iyo goodiga sheegaysana waa ka indhalaabteen waxayna ka siman yihiin inay acmaasha saalixe wanaagsan iimaanka ka saarayaan marka dadkii aan imaan acmaasha wanaagsan ee saalixa la iman waxay leeyihin waa mu'miniin iimaankoodu dhamaystiran yahay ana bail su-aashu waxay ku saabsan tahay hadduu acmaasha wanaagsan wax ka mida uu la imanayo soonkiiyo salaadiina ka tago bal ka waran acmaashii xumayd ee macaasida ahayd iyo fisqiga ahayd hadduu la imanayo soonkiiyo salaadiina ka tago cibradu waxay noqonaysaa calaa kulli xaal salaada marka horeba culamadu waa isku khilaafsan yihiin ruuxan salaada tukani hadduu salaaddii waajibnimadeedii qirsan yahay muslim yahay mise ma aha a'immada iyo culammadu waa isku hayaan madaahibtooda madaahibta qaarkood waxay qabaan inuu gaalba yahay marba hadduu salaad ka tago waa kaafir billaah bay yidhaahdeen oo waa gaal oo waxay yidhaahdeen hadduu dhinto xabaalaha muslimiinta in lagu aaso ma aha in lagu tukadana ma aha axkaamtii gaaladu leeya bay yidhahdeen madaahibta qaarkoodna waxay qabaan inuu faasiq yahay mar hadduu markaa salaaddii ictiqaadsan yahay waajibnimadeedii oo milladii kama bixin oo ma gaaloobin laakiin wuxuu uu yahay waa min afsaqi alfaasiqiin dadka faasiqiinta kuwa ugu fisqiga xun buu ka mid yahay yani kuwa zinaysanaya iyo kuwa waxlaynaya waxaa ka daran ka salaada ka tegay isagaa ka xun yani salaadda arrinkeedu waa wen yahay waayo nabigu wuxuu sheegay salى اllahu alayh wasalam man tarakaha faqad kafar bayna alrajuli wa bayna الshirki wاlkufri tarku الصalaa faman tarakaha faqad kafar ruuxa iyo gaalnimada waxaa udhaxaysa waa salaada hadduu salaada ka tago waa gaal salaada inuu ka tago ayuun baaba gaalnimada ka xigtaa yani hadduu salaaddii ka tago wuxuu noqonayaa gaal marka waciiddo daran baa kusoo aroray xataa culamada le waa faasiq waxay leeyihiin wuxuu halis u yahay gaalnimada inuu ku dhaco oo khaatimadiisu gaalnimo uu ku dhinto waayo macaasidu almacaasi bariid lkufri macaasidu waa dhambaalka gaalnimada ka soo horreeya dhambaalka gaalnimada ka soo horreeya wey dalika بأنهم kanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiyaءa bigayri xaq dalika bima casaw wa kanuu yactaduun allah wuxuu inoo sheegay reer banu israa'iil inay samaynayeen inay nebiya laayeen aayaadka ilahayna ka gaaloobeen markaasuu ilaahay wuxuu yidhi dalika bima casaw wa kanuu yactaduun taasi waxay ku dhacday inay aayadaha ilaahay ka gaaloobaan nebiyadii ilaahay qayb qaar ka midana ay laayaan waxaa gaalnimadaas sababay bimaa casaw wa kaanuu yactaduun cisyaankoodii iyo xadgudubkoodii hore yacnii xadgudubkay hore ula iman jireen ee macaasida ahaa iyo cisyaankay sharciga caasiyi jireen ee khilaafi jireen ayaa wuxuu sababay inay tii ka weyn weyneydna ku dhacaan waddada yari waddada weyn bay kugu ridaa marka halistu wuxuu u yahay xataa haddii la yidhaahdo waa muslim faasiqa inuu khaatimo xumo ku dhintuu halis u yahay dad badan baa la is yidhi shahaadada u laqina oo lagu kari waaye qaar baa lagu yihi laa ilaaha illa allahu dheh isagoo sakaraadkii ku sugan markaasaa waxay ku jawaabaan cay ilahi iyo rasuulkiisa ay caayayaan qaar baa lagu yihi laa ilaha illa allahu dhe qulu la qul laa ilaha illa allah laa ilaha illa allahu dhe oo laysii talqiinkii u sameeya markaasaa wuxuu ku jawaabaa hees heestii bay naftu kaga baxdaa marka ruuxa aan wanaagga ka caado yeelan iyo khayraadka khaatimo wanaagsan kuma dhinto khaatimo xumu ku dhintaa marka xataa haddii la yidhaahdo waa muslim faasiqa oo fisqigiisu daran yahay macnaheedu ma aha inuu waxa weeye wanaagsan yahay maa waa xun yahay halisna wuxuu u yahay gaalnimo inuu ku dhaco almacaasi barid lkufri saas aawadee aad iyo aad waa in la ysaga ilaaliyaa dunuubta in laga caado yeesho salaad la-aantuna waxa weeye waa iyadu waa kasii xag jirtaa waa ka daranta nusuustaasina waxay sheegaysaa kusoo aroortay salaad la-aantu inay gaalnimo tahay inay gaalnimo tahay sheegaysa marka aad iyo aad ha laysaga jiro in xataa dunuubta macaasida in laga caado yeesho aad iyo aad ha laysaga ilaaliyo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk